بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسنا كوية تبنات كتابك سفينة النجاة للشيخ المعلم الفقيه سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى cashirkan wuxuu ka bilaabanayaa shuruud lqudwati shuruudda ku xiran markii salaada la isku xidhanayo ama qofka ma'muumka ah laga doonayo inuu ilaaliyo markuu imaam ku xidhanayo wuxuu yihi faslun shuruud lqudwati shuruudda ku xiran ku dayashada iyo ku xirashada aada imaam ku xidhatahay tahay axada cashar kow iyo toban wey mid kamida ah haddii la waayo ma'muumnimadaadii iyo ku-xidhashadaadu ma asaxayso kow allah yaclama waa inuusan ma'muumku ogeyn butlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisu inay burtay waa inaynan ogeyn bixadathin wayse la-aan aw gayrihi ama wax kale waa inaadan imaamkani salaadiisa aadan ku ogeyn inay baatil tahay oon waxba ka jirin waxaad ogeed qofkan inay waysadu ka jabtay isagoon wayse qabinna dadka uu tukanaya intaa waa wada socoteen hadday tahay masale wayse jabinteedu culummadu isku hayaan cibrada iyo qiimeynta madhab ahaan waxaa weeye ictiqaadu lma'muumi ma'muumka ictiqaadkiisa waay ina xanafi uu ahaa dumar buu taabtay weysadii buu iska galay isagoo inay ka jabinaynin iyo ciddii madhabkaa la qabtay farjiya dakarkiisuu taabtay weysada kama jabinin isaga maba qaba oo weysada inay ka jabinaysa hadna inay jabinaysana qabtaa ama waxaad isku baraacsan tihiinba weeyo jirkiisu ay najaaso ku taalla aad ama aragtaa qofka saasa salaada kuma xidhan kartid maxaa yeelay haddaad ogtahay sidaas qofkani salaadba kuma jira adi madhabkaaga oo waxaa diin ahaan u rumaysan tahay in qofkan salaadiisaan waxba ka jirin salaadan waxba ka jirinna dee laguma xidhan karo qof salaad ku jira imaamkuu noqon kara qof aan salaadba ku jirin imaamkuuma noqon karo laba wa anlaa yactaqida waa inuusan ma'muumku rumaysnayn wujuuba qadaa'ihaa qadaha iyo soo celinteedu inay waajib ku tahay calayhi cala alimaam imaamka imaamku hadduu salaada tukado isagoo biyo iyo ciidu ku tahaara qaata labadaba midna aan haysanin biyo la-aan ama muqiim weeye oo biyo la-aan buu u gabagabaystay shaaficiyad waxay dhaheen salaadaas dhinac ka asixiyo lixurmati lwaqti way u asixi laakiin faradkii ka gudi waayo cudurdaarkaasi waa cudurdaar naadira ah. naadirkana cibro iyo wax kasoo qaad iyo xukun ma laha mar hadday sidaas tahay qofkaa salaadii xilli inuu soo qado tahaaradii markii uu helo wuxuu ku tahaara qaato markii uu helo waa inuu soo celiyaa waajib bay ku tahay qof saas imaam kuu noqon karaa maya saddex wa allaa yakuuna waa inuunan ahayn isaga laftiisu ma'muuman ma'muum waa inuusan ahayn imaamka ku tukinaya laftiisu waa inuusan ma'muum ahayn waayo ma'muumku cid kalu inuu daba socdo waajib ku tahay salaadiisi iyo acmaasheedana uma madax banaana saa darteed uma suubado imaam inuu isagu noqdo dadka waayo sahwigii isaga ka dhaca cid baa ka qaadaysa imaamkana waxaa laga rabaa cid madax banaan oo dadka sahwiga ka qaad ka qaada waana laba suuro oo aan isu iman karin anaa madax banaano sahwiga dadka qaadi iyo dadka sahwigaygii waa iga qaadi haddii lagu yidhaahda saa markaad dhahdo soo kii saxaabada laga wariyay bukhaari iyo muslim caaisha nabigu sal sl markuu xanuunsanaya ee fadhiga ku tukanaya dadku salaada abubakar bay ku xidhnaayeen wannaasu muqtaduuna bisalaati abibakrin soo kay tiri maaha abubakar ma'muum buu ahaa dadkan haddana imaam buu ahaa sookan leh waxaad leedahay sidaas maaha khalad baad u ufahanteen abubakar dadkuu maqashiinayay imaamku maadaama uu fadhiyo xanuunsan yahay nabiga alayhi isalaatu wasalaam oon la arkaynin codkiisana daciifay isagoo ag taagan baa gadaashiisa taagnaayo dhaqdhaqaaqiisana arkayay codkiisana maqlayay dadkana saa u gaadhsiinay ninka muballiqee gaadhsiiyuu ahaa walidaalika bukhaari iyo muslim riwaaya waxay ku warinayaan yusmicu abuubakrin annaasa bitakbiir abubakr dadku takbiirta maqashiinayay marka mubaliq buu ahaa lilxaajati darteed shardiga afraad walaa umiyan imaamku waa usan umiyan waxba akriya aqooniya uusan ahayn ummi imaamku waxaa iskale imaamada dadka ciddii qiraa'ad taqaana rukuuc ciddii kusoo gaadhana qiraa'ada iyo faatixadii ka xambaaraya haddaba imaamka faatixada dadka ka xambaaraya isagiiba faatixadii si fiican u garanaynin dee waxba kama xambaari karo walidaalika nabigana sida imaamu muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkoodba warinayo abi mascuud alansaari bu waxaa ka warinaya nabiga alay salatu salaam inuu nabigu yihi yowma lqawma aqra'uhum likitaab illah dadka kitaabku ilaahay qofka ugu fiican baa imaam noqonaya qofkaasaa imaamnimada leh qofaan qur-aankiiba garanaynin ama aadan sixi karin inuu imaam kuu noqdo iyada meesha kumaba jirtaba boos iyuusan lahayn iyo xaq uusan lahayn ayuu galayba shardiga shanaad wa al shardiga shanaad ee shuruudda kamida ah, wa anlaa yataqadama waa inaanu ku hormarin calaa imaamihi imaamkiisa fi lmawqifi meesha la istaagayo nabiganana waa ka sugantay calayh isalaatu wasalaam inuu xadiidka abi muusa alashcari iyo keyrkiiba ku yiri ee muslim warinayay inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka in lagu daydoo la daba socdaa loogu talagalay oo loo sameeyey marka taqadimka ka hormarayna taabic imaamkii raacsan maaha sida alimaam alramli uu ku leeyahay gaayatulbayaanka shardiga lixaad waa an yaclama waa inu ogyahay intiqaalaata imaamihi imaamka guurguuritaankiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa salaadeed waa inuu qofkii la socdaa imaamkan waajib bay kugu tahay mutaabacada iyo raacitaankiisu hadduu rukuuc inaad ka daba rukuucdo hadduu sujuudo aad ka daba sujuuddo saa waya macnaha imaamnimaduna haddii aadan ogaan karinba inuu rukuucay iyo inuu sujuuday inuu soo toosay inuu atixiyaasanaya inuu taagan yahay dee imaamkuuma noqon karo waxaad raacdaba ma garanaysid waxaad qoortiisu gelinaysaa cid aadan garanbaynin garan bahaynin inaad inaad raacraaci karta iyo in kalaba ayna suuragal ku ahayn waxaa wuxuu leeyahay ka toddobaad waan yajtamicaa waa inay kulmaan fii masjidin waa inay ku kulmaan aw fii halaathi mi-ati diraacin ama saddex boqol oo dhudhun taqriiban ku dhadhawaad wax yar dhiman ama waxyarka yar dhowr dhiman hadday dheer tahay dhibaato ma laha halkanna wuxuu ka hadlayaa mu-alifku raximah llahu tacaala masjid hadday ku wada jiraan intay dooniba ha kala fogaadaan saddex boqol baa tir iyo kun dhudhunna haysu jiraan iyo hal kilomitire dee masaajidkan ay ku wada joogaan salaada iqaamadeeda masaajidka loo wada dhisay in lagu oogo iyaguna salaad bayba isu wada yimaadeen laakiin haddii masaajid banaankii la joogo saddex boqol oo mitir intee laga keenay waxay laga keenay bay culimmada fuqahada shuraaxda shaaficiyadu leeyihiin nabigu salaatul khowf iyo tukin jiray dadka sal alay wasalam salaatul khowfkaasi waxaa la kala joogi jiray meelaan fallaadha cadowga kusoo gaaraynin fallaadhihii carbeedna ilaa saddex boqol oo taldhudhun bay gaari jireen marka taqriiban waxa loo yirina intaasaa waxya laga yar durki jiray baa dhici karta marka meel ayn fallaadho kusoo gaadhaynin baa salaatul jamaacada khawfka lagu tukan jiray fallaadha cadowguna inahaasay gaari jirtay bay yidhaahdeen fuqahadeena raxmatullaahi calayhim jamiican ka sideedaad waxay yidhaahdeen wa an yamwiya waa inuu niyoodo alqudwata ku dayasho waa inuu niyoodo aw iljamaacata jamaaco waa inuu niyoodo tan waa ma'muumkii aynu soo sheegnay mar hore mar kasta inay tahay inuu qudwo iyo jamaaca niyoodo sababtoo ah ninkani salaada imaamka inuu raacaa la rabaa salaadii imaamkii ha raaca haddii la yiraahdana waa camal daba socda camal kasta oo salaada la qabanayana niyuu u baahan yahay camal bilaa inuu sameeya lama ogola hadduusan imaamnimo imaamnimo niyoonin oo imaam ninkaninu u yahay camalkaa mutaabacada ah ma banaanaanayo ka sagaalaad waxay yidhaahdeen wuxuu yihi mualifku an yatawaafaqa waa inay iswaafaqaan nadmu salaatayhima labadooda salaadood qaabkooda waa inay iswaafaqsan yahay labada salaadood maadaama mutaabaca iyo raacitaan waajib noqday dee wax salaadaadii oo dhan khilaafsan kuma raaci kartid isagana salaadiisii uu tukanayay iyo taadu hadday kala duwan yihiin buu samay tusaale salaada janaazada sujuud iyo rukuuc midna male haddaad salaad kale ku xidhato imaam aan rukuucayninba rukuuc la-aan seediyeed iyo sujuud la-aan waxaa kaloo lamid a ah tusaale kale salaada qorax iyo dayaxmadoobaadka laba rukuucood bay leedahay marka hore markaad la rukuucdeed soo toosto salaadaadu waa in la sujuudaa isna istaag iyo qiraaca iyo rukuuc baa u dhiman labadaas salaadoo kale la iskuma xidhan kara marka waxaa yidhi mualifku raximah llahu tacaala midda tobnaad shuruuda qudwada ka tobnaad wa anlaa yukhaalifahu waa inuusan ku khilaafin fii sunnatin sunno faaxishati lmukhaalafati mukhaalafadeedu ay adag tahay ay foolxun tahay sunanku waxna waa hay-aadka oo kaleeto oo gacmahoo kor loo qaaday iyo lamid awey ah waxna waa sunankii mu-akadka ahaayo sida sujuudu sahwiga iyo sujuudu tilaawo iyo tashahud lwal iyo inaadan khilaafin waa haddaa atixiyaadka hore markuu fadhiista adoo iska kacdo ama isagoo sujuudu tilaawo iyo sujuudu sahwi u dhacay adoo iska taagnaato de ninkaa iyo labadaa qof laba qof oo mutaabaca iyo isku xirnaan iyo raacitaan ka dhexaysa maaha sunnada haddaba haddaad ku khilaafto sunnadaasoo faaxishatu lmukhaalafati ah ama isagu intuu atixiyaadka hore ka tagaado iska fadhiisato waa soo atixiyaadsan dhahdo batalad bay buraysaa kan ugu dambeeya waa yutaabicahu imaamku waa inuu raacraaco waa inuu la socdo waayo qudwadiiyo kudayashada asaas waxa waa raacitaan nabiguna taas uu tilmaamo wuxuu yihi inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih fa idaa kabara fakabir u ka daba dhah wa idaa rakaca farkacu hadduu rukuuco ka daba rukuuca wa rafaca farfacu waidaa sajada fasjudu intaasoo dhan waxaa lagu leeyahay imaamka nin daba socdaatay ku-xidhashadana macnaheedu sidaas wey intaasna waa kow iyo tobankii ahaa shuruuda qudwada iyo kudayashada salaadu markay ansaxayso kadib mualifku fasalka wuxuu u gudbay isku xidhashada salaada la isku xirdhaayay dhowr nooc bay noqotaa in asaxday oo banaan inaan asaxaynin oon banaanayn labadaasay u qaybsantaa wuxuu yihi faslun suwaru lqudwati suwarka ku-xidhashadu tiscun sagaal wey tasixu way asaxdaa fii khamsin shan shantaasoo kale ah qudwatu rajulin nin ku xirtay birajulin nin kale salaad ku xidhay iyo wa qudwatu imra'atin qof haween oo ku xidhatay birajulin nin ku xidhatay wa qudwatu khuntha labeeb ku xidhay oo ma'muum u noqday birajulin nin iyo wa qudwatu imra'atin qof dumaroo ku xidhatay bikhunthaa labeeb iyo wa qudwatu imra'atin haweenay ku xidhatay qof dumara bimra'atin haween kale ku xidhatay shantaa way asxdaa wa tabturu way burtaa fii arbacin afar qudwatu rajulin nin ku xidhdeeyashadiisa bimra'atin haweenay ku daydo imaam u noqoto waqudwatu rajuli nin uu ku dayda bikhunsa labeeb buu ku daydo imaamu noqday qudwatu khunsa labeeb baa ku dayday bimra-atin haween qof dumar ah uma noqotay imaam waqudwatu khunsa labeeb ku dayday bikhunsa labeeb halkan hal qaacida aan ku siiya marka hore oo suwarkan oo dhan ku dabaqmaysa imaamnimada iyo unuhada iyo dhukuurada ragga iyo dumarka iyo imaam in la noqdo imaamnimadu waxay u baahan tahay labada qof imaamnimadu horta waa wilaaya iyo mas-uuliyad iyo hoggaan iyo madaxtinimo qofkan looga dambaynayo waa labada qof ee wilaayada sharciga iyo imaamada isu noqonaysa waa in ama ay siman yihiin ama qofka imaamka noqonayaay mudan yahay wilaayada inuu qofka meesha hormarayaay mudan yahay ama ay labadoodu u siman yihiin weeye halka waxaad ka garatay suwarka keenaya in qofka imaamka noqonayaay wilaayada mudan yahay way asaxayaan nooca labaada waa inay siman yihiinna way asaxayaan suwarka keenaya inaynan sinnayn oo qofka imaamka noqonaya la hubo in laga mudan yahay ama in laga mudan yahay ay dhici kartana ma asaxayaan saa darteed waxaynu leenahay haddii qofka imaamka noqday mudnaanta isagu leeyahay oo la hubo ama inay siman yihiin la hubo way asixi shan bayna noqotaa suuro laba raga waa siman yihiin imaam way isu noqon karaan laba dumarana way siman yihiin oo imaam bay isu noqon karaan rag iyo dumar markay isu yimaadaan raggaa mudan oo imaam uu noqon karaa dumar la hubo dumar aan la hubin oo labeeb ah dumar hadduu noqdana waa dumar oo raggu u noqon kara raggaa imaam noqon kara oo raggu haday dumar noqda labeebkan soo baxana waa ka mudan yahay hadduu rag soo baxana waa ula siman yahay shantaa suuro waa shanta asaxaysee sinaan ama mudnaan ay tahay sifada imaamku afar suurana asixi maysa oo ama waa mud cidaan la hubo inayna mudnayn ama aan la hubin inay mudan tahay baa imaam noqotay qofka raggiihii inay dumar imaam u noqoto mudnaanta ma laha ubaa la hubaa in labeeb imaam noqdana oo uu rag u noqdana dee waxaa dhici karta dumar inuu noqdo lama huba mudnaanshihiisii iyo sinaantiisii midna inuu labeebku labeeb kale ku daydana dee labadooda kii mudan iyo inay u siman yihiin lama hubo hadba kan noqday imaamkana rag buu noqon karaa dumar buu noqon karaa kan maamuumka loo noqdayna rag waa noqon karaa lebeebku inuu qof dumara ku daydana sinaan lama hubo waayo waxa uu hadduu dumar noqdana waa siman yihiin hadduu noqon waayo rag noqdana isagaa imaamada lahaa saas darteed aan kugu soo celiya mar kale eh imaamadu laba mid bay asaxdaa inuu mudnaanta leeyahay qofkan imaamka noqday in la hubo inay u siman yihiin oon laga lahayn in la hubo haddii ay labadaa mid la midna labadaba la waayo ama la hubo inuusan mudnaanta lahayn ama aan la hubin inuu mudnaanta leeyahay oo dhici karta inuusan lahayn oo afarta suuree dambe ana ma asaxayso intaa kadib afarta suuroo hele rag rag tukiyey iyo rag dumar tukiyey iyo rag labeeb tukiyey nabigu sal ly slam si khulafadii ka dambeysay waa macluum mutawaatira iyagaa tukan jiray rag iyo dumarbana waa lagu daba tukan jiray ko laba dumarku sufuufta waxay leeyihiin xagga dambe sida anas ibni malik radi allahu canhu wa ardaahu iyo hooyadii iyo wiil agoona nabigu markuu tukanayay isagii wiilka agoonkaana gadaashiisa wuu istaajiyey hooyadiina meel kasii dambaysa labadaba ay u istaagtay saa darteed haweenku gadaal bay leeyihiin hadday haween xaqiiqi a ah tahay iyo hadday ixtimaal tahay khunsaa oo dumar noqon kara ay tahay mar walba waa inay gadaal maraana waa laga leeyahay qaaciidada baabkana alrajulu akmalu min almar-ati waay labeebkuna meel lakuma cadda saa darteed isagu dumar unbuu imaam u noqon karaa waayo hadduu dumar noqdana way siman yihiin hadduu rag noqdana uba mudnaa dumar dumar tukinayana waa xadiidkii umu waraqata binti nowfal radia allahu canha wa ardaaha nabigu gurigeeda uu soo booqan jiray mu-adin buu u sameeyey wuxuuna nabigu amray an taumma ahla daariha dadka gurigeeda jooga abu daawud iyo bayhaqiyaa warinaya sheekh albaanina waa xasan buu leey fii saxiix abi daawud xadiidka lix boqol aathaar badanna caaishae umu salaam ay kasoo aroortay inay haween tukiyeen hadday tukinayeenna bartanka safkooda ay istaageen afarta suuree asaxaysa intaasay soo gelayaan ama afarta aan asaxaynin waa imaamatu naaqisin likaamilin ko oo ninku rag wuu ka kaamilisan yahay dumarka hadday imaam u noqoto imaamatu naaqisin waa hunthaa labeebkuna ragga wuu ka naaqusan yahay oo ixtimaalu lunuutha dumar inuu yahay baa dhici karta labadaas suura waxay u asixi waayeen lianna alimaama anqasu min alma'muumi liana imaama anqasu min alma'muumi waxaa kale haweenku salaada jamaacada gadaala istaagaan haddii la yidhi horey ha marta dee waxay nusuustii bay ka hor imanaysaa imaamkuna horey baa laga rabaa imaamnimadu midda labaad waxaa loo yiri kaamilka akmalka waa inuu noqdaa ma la siman yahay waa nooc wilaayada kamid ah. xadiidkii bukhaari wariyey ee abi bakr radi allahu canhu ardaahuna waa nabigu sal l slam lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'atan haweenay madax ka dhigto oo hoggaan u dhiibtay de inay haween madax ka dhigtaanna way kaxaa keenaysa inay imaamkii salaadaba u noqoto abu imaamada muslimiinta inuu leeyahay saxaabada waxay u daliishadeen in nabigu alay slam markuu xanuunsanaa abubakar ha inuu tukiye uu yiri intaasna fasalkaasuu kaga baxay mualifku raximah llahu tacaala kadib wuxuu yihi faslun salaaddii in la jamciyo ayay fasalkani kaka dambeeya ku saabsan yihiin jamcinka jamcinta salaadu marna horey baa lasoo mariyaayo jamcu taqdiim baa la yihahdaa marna gadaal baa loo dhigaayo jamcu ta'khiir baa la yihahdaa jamcu taqdiimkisoo horumarintuu hormariyo wuxuu yihi faslun shuruudu jamci taqdiimi arbacatun shuruudu jamci taqdiimi horumarinta jamaceeda ama jamaca horumarinta salaadaha la hormariya shuruudda ku xirani arbacatun afar waa ko albadaa'atu bilulaa salaada hore ee waktigeedu jooga in lagu bilaabo duhur iyo casar haddii jamcu taqdiim lagu sameynayo duhurku inuu horeeyo haddii maqrib iyo cisho lagu sameynayana maqribku inuu horeeyo waxay yidhahdeen culimadu waqtigoota dhowr laba arrimoodba waa loo daliishaday ta koowaad waktiga talaada horaa iskale ta labaadna waa tabac iyada raacsan oo ku lamaan taabicuna asalka laa yataqadamu calaa matbuucihi taabicu ku raacsanaa kama soo hormaro sida gaari remort oo la jiidaya weeye magaalada mithaalka tusaalaheeda haddaad rabto gaari remote inuu hor maro horay maraayo sax maaha laba waxaa loo dariishado kale ficilka nabiga sidaasaa laga yaqiinay sala allahu alayhi wa alihi wasalam oo laba salaadood jamcu taqdiim hadduu jamcinayo tan waqtigeeda la joogay horuu hormarin jiray wuxuuna ina sidii xadiidkii malik ibn alxawaaydis ee bukhaari iyo wariyeen salluu kamaa ra-aytumuunii usalli u tukada saadii aragtanana u tukanaya saasay nabigiis sal ly slam shardiga labaad wa niyatu ljamci in la niyoodo salaadaha in la jamcinayo xadiidkii cumar radi allahu canhu an marar badan soo marnay wuxuu ahaa inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in ma nawa jamaca salaad salaad lagu darayana waa camal cibaado ah camal kastoo cibaado ana niyu u baahan yahay sida dhammaan acmaasha cibaadada oo kaleeto shardiga saddexaad waxay yidhahdeen culimadeena raxmatullaahi calayhim walmuwaalaatu in la xiriiriyo baynahumaa labada salaadood in la xiriiriyo waxay dhahen itibaacan lilnabiyi sal alla alay slam leanna nabigu ma kala qaadi jirin waxaana uu muslim fii saxiixii ku wariyey min xadiidi jaabira radia allahu canhuma wa ardaahuma in markuu musdelifo ku jamciyey salaadaha wuxuu yidhi walam yusabbix baynahumaa dhexdoodana ma sunaysan saa darteed salaadaha in la israaciyaa la rabaa shardiga afraadi wuxuu ahaa wa dawaamu lcudri cudurdaarkii loo jamcinayay inuu weli jiro ilaa salaadihii aad dhammayso haddii aad salaada u jamcinaysay safar de salaadihii aad dhambaysa waa inaad safar ahaataa hadday diyaaraddii kula soo degto ama gaadhigii kula soo gaadho ama dooniya markabkii kula soo xidha magaaladaadii adoon salaadihii dhammaynin jamaca ma wadi kartid taqdiimkee tadamba waqtigeeda la sugin maxaa yeelay cilladan iyo sababtii cudurdaarka ahaydee loo jamcinaya hadday zuusho qaacidada culimmadu waxay ahayd alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wacadaman xukunku ciladiisuu ku xihan yahay ciladiisii haddii la helana uu joogi haddii la waayana meeshuu ka baxaya ciladii way zuushay iyo cudurdaarkii de xukunkiina tabca u yahay wuu ciladaas raacaya intaasina waa shuruudda qudwada uu mualifku raximahu llahu tacaala jamba shuruudda jamcu taqdiimka u sameeyey baa leh fasalkaa markuu dhameeyey uu fasalkii ka dambeeyey u gudbayo ahaa jamcu takhir taakhiirki il faslun shuruudu jamci taakhiiri ithnaani shuruudu jamci taakhiiri shuruuda jamaca la dibdhigayee labada salaadood waktiga ta dambe la isugu geynayaay ithnaani laba waa laba shardi baa ku xiran ko niyatu taakhiiri niya dibdhigid waqad baqiya xaal uu ka hadhay min waqti luulaa tii hore waqtigeedii maa yasaxuhaa wax u waasac noqdo oo waktigeeda ku fillaan kara salaadaa dib dhigaysay duhur ama salaadii maqrib ee dib dhigaysay iyadoo waqti la tukan kara ka dhiman yahay inaad niyooto wey ko waxaa weeye inama alacmaalu biniyaato camalkan salaadan waktigeedii laga bixinaya niyuu u baahan yahay inaad salaadii kale ku darta ah waana camal cibaadada sida amaasha cibaadada ee dhan buu niyo u rabaa waana midda labaadee niyada iyo qasadka waxay kala saaraysaa ta'khiirka dibdhiga banaan iyo ka xaaraamta ka xaaraamta muxuu yahay in salaadii dayacoon tukanayninba iyo adigu maxaad ku kala duwantihin ilaan duhur baa soo galay waqtiga duhurka maadan tukan maqrib baa soo galay waqtiga maqribka maadan tukan kana ma tukan waxaad ku kala duwan tihiin adigu waxaad niyootay ood ku talagashay gashay dhowaan inaad la tukato cudurdaarna waad leedahay isaguna waxba kuma talagelin walidaalika waxay dhahay salaada cibaadada camalka waktigiisii haddii laga dibdhigayo cudurdaha sharciga bedel baa la rabaa booskii buuxiyo oo alcasmu cala alficli fi lwaqti thaani inaad qasadood go-aansatood niyooto waqtiga dambe inaad samaynayso shardiga labaadi wuxuu yidhi wa dawaamu lcudri cudurdaarkii inuu jiro ilaa tamaami thaaniyati ta labaad inta ay ka dhammaanayso ilaa salaada labaadaad dhamayso cudurdaarkii waa inuu jiraa haddii aad labadii salaadood soo dibdhigto oo markaad mid tukatay tii labaad adoon tukanin oo cudurdaarkii zuuloo diyaaradii soo degtood safartii ka nagaato acdaartii ay zuusho safarka qasriga banaynaysay salaada waa dhamaystir iyadiina waa tukan tii waktigeedu baxay qad ay noqon laakiin dembi malid adugu oo markaad soo dibdhigayso cudurdaar baad lahayd cudurdaar baad lahaydoo waktiga soo dibdhigii ku dambaabi maysid laakiin salaadu adan noqon maysa tii waktigeedii baxaye qaday noqon intaasina wuxuu mualif kaga baxay raximah llahu tacaala shuruudii jamcu taakhiirka kadib fasalkan wuxuu galay xiga uu kaga hadlay salaada gaabinteeda markaad musaafir iyo tahay salaada la gaabinayo iyadana shuruuda ku xiran buu halkan ka bilaabay mualifku raximah llahu taala wuxuu yihi faslo shuruudu lqasri sabcatu shuruudda gaabinta salaadu sabcatun toddoba shardi in la helo wey toddobadaa shardi mid kamid kamida ah haddii la waayo ma gaabin kartid salaada ka koobaad an yakuuna waa inuu yahay safaruhu qofka safarkiisa mubaaxan mid banaan waa inuu yahay maxaa le marxalatayn laba marxalo waa inuu yahay marxalataynku fuqahadeena shaaficiyadu waxay yidhaahdaan ku qiyaasaan markay mitir iyo dhudhun iyo farta ballaceeda iyo dhumuceeda lagu sii tiriyee la wado cinda jamhuuri ahlilcilmi marxalataynku fuqahada u badan yihiin siddeetan iyo sagaal kilomitr bay noqonaysaa fuqaada xanafiyadana kow iyo siddeetan kilomitr bay qaabkay u xisaabaan noqon waxaa loo daliishaday aharkii ibni cabaas iyo ibni cumar ee bukhaari fii saxiixihi ku wariyey isagoo mucallaqa oo uu leeyahay wa kaana bnu cumara wabnukaana wa kaana bnu cabaasin wabnu cumara yaqsuraani wa yuftiraani fi arbacati buradin wahiya sittata cashara farsakhan ibnu cabaas ibnu cumar way gaabin jireen salaada wayna ku afuri jireen afarin gali qabow waana lix iyo toban farsakh bihaqi baa isagoo mawsuula wariyey si imaamu nawowi fi lmajmuuc ku leeyahayna sanadkiisu waa saxiix waxay fuqahadeena ku dareen labadaas saxaabi wax saxaaba oo khilaafto ay ka sugan tahay khilaafkoodu garan mayno haddaba masaafo maadaama la yihi ha lagu xiro qasrigii waxay yidhaahdeen arbacata buradin buradka waxaa la yidhahdaa xilliga qaboobaha subaxii in la baxo qoraxdu markay kullaatay duhuradii a la nasto casarkii markay dabayshu timaada la baxo fiidkii la dego maalintii waa laba burdi marxalataynkuna maalintiiba hal marxalo waayo isku soo ururiyo hadda wax loo sida wax loo xisaabo hadda calaamada bil oo shaaficiyada culimadeen fuqahadeenu ka mid yihiin siddeetan iyo sagaal kilomitr wa shardiga labaadi wa an yakuuna waa inuu safarku yahay mubaaxan mid banaan qaacidadii fuqahada intooda badan isku raacsanaayeen baa keeniyo alrukasu laa tunaatu bilmacaasi ruksada laguma xiro macsiya laguma guto bimacnaa ruksada sharcigu salaada ha la gaabiyo yidhi qofka muslimka ee dhiban baa loo kaalmeynaya qof dembiba u socda inuu ruksadii kaalmaysto oo dembiga u kaalmaystaayo maqsadkii shareecaday ka hor imanaysaa saasay u yidhaahdeen raxmat ullaahi calayhim jamiican waxaa kaloo yidhaahdeen ka saddexaad walcilmu inuu og yahay weeye bijawaazi alqasri gaabintu inay banaan tahay haddii aan gaabintu inay bannaan tahay aadan ogeyn oo aadan garanayninba inaad salaada gaabiso inay kuu bannaan tahay oo jaahil aad ka tahay dimaba niyoon kartid gaabintaaduna waa ciyaar sababtoo ah gaabintu ogaansho iyo niyad bay u baahan tahay haddii aadan gabogeynba in salaada gaabinteeda kuu banaantahood iska gaabisaay ina salaada ku ciyaarayaa tahay niyaduna macal jahli ma ansaxdo afar waxay yidhahdeen wa niyat lqasri gaabin waa inuu niyoodo cinda alixraami markuu xiranayo maxaa yeelay asalka salaadu waa in la dhamaystiraa markaad dhamaystirkii ka leexinayso qasad iyo niyo ka leexisay u baahan waana camal inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likuli imriin maa nawaana waynu soo marnay shardiga shanaad waan an yakuuna waa in takuuna salaatu salaadu waa inay tahay rubaaciyatan mid afar ragcadooda salaad afaraa la gaabiyaa laakiin subaxii oo laba ahaa iyo maqribkii iyo maqribkii oo saddex ahaa iyo lama gaabinayo waaa bua waxaa imaamu axmed iyo kayrkiiba ay wariyeen xadiidka caaisha radi allahu canha ay leedahay fududat isalaatu ragcatayni ragcatayni bimakata laba laba ragcadood bay salaadu ahayd maka markii joogi nabadi nabigu markuu madiine yimid laba ragcadood oo kastaba labaa lagu daray maqribka maahane fa inahaa witru nahaari maalintii bay watar u tahay sheekh albania silsila saxiixa buu ku qoray laba kun sideed boqol toban iyo afar haddaba maqribka wamarib waa watarkii maalinta salaadihiina labalabaa lagu daray iyada kuma jirto riwaayo kale waxay leedahay nabigu markuu safro asalkii salaadee labalabadu u noqon jiray sidoo kale wuxuu imaamu muslim saxiixiisa ku wariyay xadiid ibni cumar radia allahu canhuma wa ardaahumaa nabigu caleyh isalaatu wasalaam musdelifu salaadaha ku jamciyay musaafirna uu ahaa maqribka saddex buu tukaday buu yihi cishahana labuu tukaday biiqaamatin waaxida haddaa maqribka saddexdiisa inaan la gaabinayni garata ama ijmaaca ibn lmundir oo a'imadii shaaficiyada kamid ah kitaabkiisa alawsaf sunan walijmaaci walikhtilaaf wuxuu kusoo guuriyey inay ijmacta wuxuu yihi wa ajmacuu calaa anlaa tuqsar anlaa tuqsaru fi salaati ljumuc maqribi salaad maqrib aan la gaabin karin salaad subaxna min baabi awlaa waaye taasina waxay ahayd shardigii shanaad ee shuruudii qasru salaatiga shardiga lixaad wa dawaamu safari safarkii inuu joogto yahay oo jiro ilaa tamaamiha dhammaystirkeeda waanan soo marnay oo dawaamul cudrigii weeyo lianna safarku waa ciladii qasriga gaabinta weyn ciladii hadday zuushana xukunkii wuu la zuulayaa ka toddobaad waa la yaqtadiya waa inuusan ku dayaan oosan salaadiisa ku xiranin bimutimin qof dhammaystiraya fii juz-in qayb min salaatii ka mid a ah salaadaada waa inaadan ku xiraanin qeyb ka mid a ah qof isagu salaadiisii dhamaystiraya haddii aada salaadii ku xidhato qof dhammaystiraya salaadaada adna waa inaad dhamaystirtaa waxaa loo dariishaday laba arrimood arrinta koowaadi waa xadiidkii cabdillaahi ibni cabbaas radia allahu canhuma wa ardaahuma iimaamu axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood warinayeen taabici la yihahda muuse bni salama ayaa wuxuu yihi ibna cabaas baan su-aal weydiiyey waxaan ku ihi ibna cabaasow haddaan keligaya tukano haddaan idinla tukano idinka reer makaa oon salaada idinku xidhanno markaanu nimaadno afar baanu tukanaynaa haddaan keligaya tukannana laba ragad laba ragcadood baan tukanaynaa taasi maxay tahay wuxuu yihi tilka sunnatu abilqaasimi sala allahu aleyh wasalam sunadii nabi maxamed baa sidaa ahay waana xadiid uu sheekh albani tasiixinayo irwaabu shan boqol toddobaatan iyo kow waxaa kaloo loo daliishaday qaadi qaacidada fuqahadeenu ay leeyihiin waxay dhaheen ida ijtamaca jaanibu safari wa jaanibu alxadari gulliba jaanibu lxadar hadday isuu yimaadaan qaacidada mase salaadii ama camalkii safar iyo nagaadi laba xukun kale keenaya nagaadigaa la raacaya waayo isaga asal ah janibulxadarka iyo nagaadiga ayaa weligii asal ah safarkuna waa shay taari ah shayga daarigana asalkaa ka xoog badan salaadaadi haddaba adoo dad musaafir ahayd qofkan kalena aad ku xidhatay inaan muqiim aha xukunka muqiimka iyo xadarkaa la siinayaa saasaa labada arrimoodba dhinacaa loo rajaxay shuruudaasina halkaa waxaa ku dhan shuruudii qasru salaatiga fuqahadeenna ay u xireen maanta maantaana halkaasuu ku egyahay intaynu casharka dambe isaga imanayno waxaana kaga tegayaa nabadgelyo wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadin wacala alihi wasaxbi sal subxaanaka allahuma bxamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka wa atuubu ilayk